alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira aayadda inoogu dambeysay waa aayadda laba boqol toban iyo lix allah wuxuu inoogu sheegay inuu dagaalka gaalada lala diriraayo ee uu waajibiyey kutiba calaykum alqitaalu waxaa looga jeedaa waa laydinku faral yeelay saynu xalay tilmaanay fardigaasi wuxuu u qaybsamaa fardu cayn iyo fardu kifaaya asal ahaan jihaadku gaalada lala jihaadaya e lala dirirayaa waa fardu kifaaya fardu kifaaya u asala fardu kifaayana waxaa la yidhaahdaa waajibka si guud dadka u saaran laakiin cid ku filani hadday ku qunto ku kacdo inta kale dembigu ka dhacaayo waa halka kifaaya laga soo qaatay idaa qaama bihi man yakfi saqata alxaraju can ilbaaqiyiin cid ku filani hadday ku qunto ku kacdo dembigu waa ka dhacayaa dadka kalena waa ka dhacayaa dadka kalena waa ka dhacayaa ha yeeshe ajarka waxaa yeelanaya cidda ku quntay ee samaysay baa yeelanaya markaa dadku ma wada yeelanayaan kuwa kale markaa dembigay ka badbaadayaan laakiin xaaladaha qaarkood buu wuxuu noqdaa fardu oo tacayuna ahlucilmigu waxay yidhaahdaan saddex xaaladood buu noqdaa farducayn saddexda xaaladood ee uu farducayn ka noqdo waxaa ka mida xaaladda istinfaar uu imaamku sameeyo oo imaamka muslimiinta xukuma hadduu marka waxa weeye cid markaa amro ama istinfaar caama sameeyo ama istinfaar khaas ah waa tacayunayaa farducayn buu noqonaya maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi ihaaqaltum ila alard yacni waxaa laga qaadanayaa xaaladda marka istinfaarka oo uu dalbo marka waxa weeye in loo soo baxo ama cid mucayana ha ka dalbo ama markaa si guudba ha u dalbee inuu farducayn noqonayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam istinfaar wuxuu sameeyey maalintii yacni ghaswatu tabuuk ghaswadii ghaswatu tabuuk nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray muslimiintii joogay madiina inay markaa soo wada baxaan ee ragga ahaa ee aan cudurdaar lahayn mooyaane ciduu isagu fasaxay marka xaaladda caynkaasa in cidi ka hadho uma bannaanayn laakiin cali ibnu abi taalib nebiga calayhi salaatu wasalaam baa reebay marka isaga waajib kuma ahayn inuu baxaa ee sugnaado ayaa markaa isaga waajibkiisu ahaa uu joogo marka waxaa madiina calina waa karahiyaysanayay in madiine lagu reebo atukhlifuni fi nisaa'i wasibyaan buu lahaa ma waxaad ugu reebaysaa maatada miyaad ugu reebaysaa dumarka iyo caruurta miyaad ugu reebaysaa buu lahaa markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa gayra an laa nabiya bacdi xadiiskaa saxiixa miyaanad ku raalli noqonayn baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maqaamkii haaruun ka joogay muuse inaad iga joogto oo markaas sidii nebi muuseba markuu qowmkiisa ka tegay oo duuru saynaa qabtay oo markaa khaliifo ka dhigay inuu mas-uul u sii yahay reer banu israa'iil haaruun nebi haaruun marka maqaamkii haaruun muuse ka joogay oo inuu khaliifo dabadiisii ka noqday tegistii uu ka tegey qowmkiisa muuse ka tegey nebi muuse calayhi asalaam maqaamkaasoo kale inaad iga joogto inaad ku raali noqonay waxaadse kaga bedelan tahay haaruun nebi buu ahaa laakiin markaa adigu nebi ma tihid oo nebi iga dambeeya ma jiro marka istinfaar caama inuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam yowmu tabuuk ama ghaswatu tabuuk waxaa waajib ku noqotay dhammaan muslimiintii ragga ahaa joogay aan wax cudurdaara lahayn inay wada baxaan oo nebiga raacaan sidaas aawadeed baa saddexdii saxaabi ee cudurdaar la-aanta u hadhay yacni shani gaara ay yeesheen oo la yidhi waxa weeye yacni ilaahay ilaa idinsoo xukumo cid idinla hadlaysaa ma jirto mucaamilkoodii la joojiyey oo tacsiir lagu sameeyey wacala alhalaasati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat aayaddaasi waa tii ku soo degaysay sha'nigooda nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waida stunfirtum fanfiruu haddii laydinka bixitaan dalbo oo imaamku idinku yidhaahdo soo baxo jihaadka u soo baxa fanfiruu baxa waa amar xaaladdaa wuxuu noqdaa fardu cayn xaalad labaad fardu buu noqdaa ciddii goobta soo xaadirtaa oo dagaalka markaa waxa weye soo xaadirtaa mawdica dagaalku ka dhacaayo yagana yatacayan calayh waa ku waajibayaa farducayn buu ku noqonayaa waayo in goobtii laga cararaa ma bannaana waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin faqad baa'a biqadab yacni waxaa laynoo sheegay cidda goobta markaa ka carartaa oo jihaadkii gaalada lala jihaadaayey intay goobtii marka ay yimaadaan iyagoo goobtii jooga cidda ka carartaa haddii aanu laba mid ahayn aanu qolo kale u ciidmayn oo u gurmanayn bimacnaa dagaalkiibaa dhowr meelood ka dhacaya dabeedna qola ayaa markaa waxa weeye ciidanku ku batay ama waxa weeye markaa xoogaa la hadateeliyey in la soo kiciyo lagu sigtay ama aad loo laayay ama cududii gaaladu ku fara badatay waxay u baahdeen in loo ciidmo markaa kaasoo kale inuu u cararo siduu ugu ciidmaayo kooxdaa kale waa bannaan tahay waa laga soo reebay kii xeelo dagaal samaynaya oo intuu u baqa cararo doonaaya inuu markaa sidaa cadowga ku laayo oo markay soo kacaan oo eryadaan markayse markaa waxaanu ku soo jeesto ama markaa meel u galo yacni marka hadduu u baqabeenlaynayana yadana waa bannaan tahay labadaba waa laga reebay ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a labada haddaanu ahayn oo goobtii ka cararo faqad baa'a bigadabin min allaahi wa ma'waahu jahannam wa bi'sa almasiir cadho ilaahay ayuu la noqday hoygiisuna waa jahannamo ayuu allah yidhi marka waciid weyn baa ku sugan marka waxay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub saas aawadeed baa xadiiska saxiixan ay ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembiye waxalaaga eh, ka fogaada oo ka dheeraada waxaana ka mid ahaa watawalli yowma azaxf maalinta cadowga gaalaad yacnii lala kulmo ee gurguuranaya bimacnaa tirada badan leh jeesiga la jeesto goobta laga cararaa iyaduna waxay ka mid tahay toddobada dembi ee waxalaagayay ka mid tahay xaaladda saddexaad waxa weeye hadday gaaladu markaa beled ku soo duulaan oo beledka caynkaasay doonayaan inay qabsadaan waxaa ku waajibaa dadka jooga beledkaas ee muslimiinta ah dhammaan waa yatacayan calayhim fardu cayn buu ku noqonaya haddii iyagu ay iska dhicin kari waayaanna kuwa kale ku soo xigaa ee muslimiinta kale ku dhow inay markaa waxaweye iyaguna ka dhiciyaan oo u gurmadaan yacni markaa yatacayan calayhim fardu cayn buu ku noqonaya saddexdaa xaaladood ayuu markaa jihaadku noqdaa fardu cayn noqdaa laakiin asal waxa u ah inuu yahay fardu kifaaya fardu kifaaya inuu asal u yahayna waxaa laga qaadanayaa aayaadka qaarkood baa laga qaadanaya waxaa ka mid a aayadaha markaa laga daliishanaayo tafdiilka ilaahay kala fadilay kuwa jihaadaya iyo kuwa ka fadhiya fadilaadda uu kala fadilay ahlucilmigu waa ka daliishadaan laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darari walmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim fadala allahu almujaahidiina biamwaalihim wa anfusihim cala alqaacidiina daraja wa kullan wacada allaahu alxusnaa dhammaan waa la wada ammaanay waana la kala fadilo mufadal iyo mufadalu calayhi baa laga dhigay qaar la fadilaayo iyo qaar markaa laga fadilaayo markaasuu allah waxa uu yidhi ma sinna kuwa fadhiya jihaadka iyo dagaalka ka fadhiya muuminiinta ka oo aan ahayn kuwa dhibta u saaxiibka ama cudurdaarka u saaxiibka ah kii indhoolaha ahaa kii xanuunsanaayey kii curyaanka ahaa kii laangaraha ahaa kuwa noocaase markaa waxaa dhibaataysan ee dararka u saaxiibka ah aan ahayn kuwaasi haddii markaa niyadoodu iyaga dhammaystiran tahay oo ay tamaniyayaan jihaadkii waxay awoodi karayaanna ay la imanayaan imanayaanoo samaynayaanoo waxba ayna iska hakranay hadday tahay xoolo inay bixiyaan iyo hadday tahay si kale inay u taageeraanba niyadooduna ay dhammaystiran tahay oo ay tahay niyo go'aan agtooda ay ka tahay hadday awoodi lahaayeen inay jihaadi lahaayeen sidaa hadday yihiin waxay markaa la mid yihiin kuwa markaa jihaadaaya iyagu la mid yihiin oo ajarkoodoo kale ayaa la siinaya ajarkoodoo kale ayaa la siinaya kuwa qaacidiinta fadhiye aan markaa dararka u saaxiibka ahayne cudurdaarka aan lahayn iyo kuwa mujaahidiinta ilaahay waddadiisa u jihaadaaya ee nafya maalba ku jihaadaaya labadaa qoloma sinna yaa fadilan waxaa fadilan kuwa jihaadaaya ee nafya maalba ku jihaadaaya ayaa ka fadilan kuwa qaacidiinta fadhiya darajay ka fadilan yihiin waa ka korreeya wa kullan wacada allaahu alxusna dhammaantoodna ilaahay wuxuu u ballanqaaday ta wanaagga badan oo janno ah marka dee inaynay madmuumin ahayn oo kuwa kale laftooda la dhaleecaynayn oo ay wada wanaagsan yihiin laakiin ay kala fadilan yihiin unbaa laga qaadanaya waxa ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen qur'aanka waxaa lagu yaqaanaa haddii laba qolo la kala fadilo oo qur'aanka lagu kala fadilo cidda mufadalu calayhige la in laga fadli badan yahay la tilmaamayaana ay tahay cid wanaagsan waxaa laga daba keenaa wax caddaynaya inay iyaguna wanaag leeyihiin oo sidaa laguma daayo sida aayaddanba loo raacsiiyey wa kullan wacada allahu alxusnaa waxaa la mida laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdi wa qaataluu wa kullan wacada allahu alxusnaa laguma dayin sidii waxaa la raaciyey yacni dhammaan waxaa loo ballanqaaday ta wanaagga badan oo aayaddii culamada qaarkood ay ka dariishadeen inay waxa weeye saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaantood inay ahaayeen ahlu janno inay ahaayeen ciddii saxaabo dhaba ahayd inay dhammaantood ahlu janno ahaayeen waa ayaddii culamada qaarkood ay ka daliishadeen ay kala baxeen alxusnaa waa ta wanaagga badan ta wanaagga badanna waa janno aayado kalena waa tusaaleeyeen culamada qaarkood waxaa ka mid ah aayadaha laga daliishaday jihaadku asal ahaan inuu yahay fardu kifaaya uu yahay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun allah wuxuu yidhi ma suuragal aha wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa yacni qaar wada baxaaya ma aha kollayba cid baa hadhays mar keliya ma wada baxayaan falawlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin koox walba may ka soo baxdo yacni qaybi may ka soo baxdo yacni qoladii kasta ama firqadii kasta ama kooxdii kastaba maa qaybi ka soo baxdo ka midi si ay diinka markaa u fahmaan qowmkoodana ugu digaan markay u laabtaan marka falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiin waxaa laga qaadanayaa dee lama odhan ha soo wada baxaan ee waxaa la yidhi qayb ka midi eh, waa inay soo baxdaa baa la yidhi marka asal inay u tahay fardu kifaayuhu bay ahlucilmigu ka daliishadaan ahlucilmiga qaarkoodna ijmaac bay soo naqliyeen jihaadku asal ahaan inuu fardu yahay culammadu inay saa isla oggol yihiin laakiin xaalaadka qaarkood inuu tacayuno oo fardu cayn marka uu noqdo fardu cayn uu noqdo allah waxa uu yidhi yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiih yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ishahri alxaraami bisha xurmada leh bay ku weydiinayaan bisha xurmada leh bay ku weydiinayaan qitaalin fiih ka bedelo waxay ku weydiinayaan dagaal bay ku weydiinayaan waa bedel ishtimaal dagaalkaasoo kaa'inin fiih bisha xurmadale gudaheeda ku sugan ayay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa qitaalun fiihi kabiir qitaalun dagaal dagaalkaasoo kaa'inun fiihi bisha gudaheeda ku sugan bisha xurmada leh kabiirun waa weyn yahay wasaddun can sabiili illaah wasaddun diidmo dadka loo diido can sabiili illaahi waddada ilaahay dadka loo diiday xaqa ah oo laga manciyo islaamnimada loo diido wa kufrun bihi iyo kufri allah laga kufriyo laga gaaloobo damiirka haada wuxuu u noqonayaa allah buu u noqonayaa yarjicu ilaa aqrabi madkuur iyo gaalnimo allah laga gaaloobo waalmasjidi alxaraami ay wasaddun can ilmasjidi alxaraami iyo masjidka xurmada leh dadka in loo diido wa ikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allah wa ikhraaju ahlihi ehelkiisa in laga saaro ehelkii masjidu xaraamka ama ehelkii xaramka in laga saaro oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta yacni markaa looga jeedo oo ehelkiisii laga saaro yani markaa xaramka masjid xaraamka minhu ay min almasjid xaraam masjid xaraamka laga saaro ama xaramka laga saaro akbaru cinda allah akbaru ayaa weyni badan cinda allaahi allah agtiisa ka weyni badan yacni min qitaalin fi shahri alxaraam dagaal la diriro la dagaalamo bisha xurmada leh gudaheeda la bilaabo taasaa ka daran walfitnatu akbaru min alqatl waalfitnatu gaalnimada oo idinka idinka dhacaysa haddaa gaalada tihiin akbaru waa ka weyni badan tahay min alqatli dilka muslimiinta qaarkood ka dhacay oo si khata oo ka ma'a uga dhacay hadduuba xataa camdi ahaan lahaa oo bareer ahaan lahaa dee waxaa ka daran gaalnimadaa ka daran walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacuu allah wuxu uhi walaa yazaaluuna kama baxayaanoo kama zuulayaane way ahaanayaan gaaladu yuqaatiluunakum qaar idinla dirirayoo idinla dagaalamaya waxay idinla dagaalamayaan xataa yarudduukum ay ka yarudduukum si ay idinka celiyaan can diinikum diinkiinna si ay idinka celiyaan oo idin gaalaysiiyaan bay idinla dirirayaan in istataacuu hadday kari karaan yarudduukum can diinikum way idinka celinayaan diinkiinna waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi ddunyaa waalaakhira waman yartadid ku kastoo ridooba oo ka noqda ku kastoo ka noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diinihi xagga diinkiisa ka noqdoo ka laabtaa oo dib u gaalooba fayamut dhinta wa huwa kaafirun walxaal huwa isagu kaafirun uu gaal yahay dhinta fa ulaa'ika kuwaasi xabitat waa burtay acmaaluhum camalladoodii baa buray fi dunyaa adduunyada gudaheeda camalladoodu waa ku bureen waalaakhirati aakhiro gudaheedaba camalladoodu waa ku bureen oo wax camali uma baaqi ahaa waxallo wixii camal wanaagsan ay la yimaadeen eber waa bure wa ulaa'ika asxaabu nnaar wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye waa kuwa naarta gelaya oo naarta u saaxiibka ah hum iyagu fiiha naarta gudaheeday khaaliduuna naarta gudaheeday ku waarayaan fiihaadu khaaliduuna ay ku tacalluqdaan aayaddan waxaa mashhuura ama waxaa caan ah qisadii markaa ciidan sariye ah oo gaado ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diray oo gaalada inay soo ilaaleeyaan iyo wax inay markaa cid gaalada ka midi ku soo socoto iyo inay eegaan ciidan saas loo diray oo ilaalo ah oo uu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu jaxshi saxaabigii la odhan jirayna ee ay ilmaabtiga ahaayeenna uga dhigay amiir uga dhigay ayaa waxa dhacday waxay la kulmeen jamac gaaladii ka mida afraad aan badnayn oo ilaa afar qof ah oo gaaladii ka mid ah ayay markaa la kulmeen oo xoolana markaa wata ayay la kulmeen gaalada quraysheed iyo muslimiintana waxaa ka dhaxeeyey arag arag baa ka dhexeeyey colaad baa taagnay qolana hadday qolada kale aragto may bixinayn yacni markaa dagaal baa bilaabmay markaasaa waxa weeye waxa dhacday ciidankiibay markaa waxa weeye marka kooxdii marka ilaalada ahayd ayaa qolada markays heleen ayay qoladii qoladiibay markaysaa la dagaalameen waa ka qaalib noqdeen nin ibnu xadrami la odhan jiray waa dileen labana waa soo qafaasheen ninkii kalena cagaha ayuu maalay oo markaa waxbay cidimo qaban markii saasi dhacday ayaa waxa weeye waxay ku beegantay habeen markaa bisha rajab ay bilatay laakiin aynay ka warqabin saxaabadan inay bishaasi soo gashay waxay ahayd jumaada alaakhira ayay ahayd waxay filayeen habeenkaa soddon inay tahay bishu oo habeenkii ugu dambeeyey jumaada alaakhira inay tahay bay u haysteen dabeedna waxay noqotay xaqiiqadu wayna ka warqabine in bishii rajab bilatay bisha rajab waa tan hadda aynu ku jirro yacni markaa bishan rajab la yidhaahdo af soomaali ahaanna marka ay yidhahdaan sabuux dadku ay yidhaahdaan ayaa markaa bilatay laakiin iyagu kamay warqabin waxay qaateen marka xoolihii nimankaasi wadeen labadii ninna waa taxaabteen madiinay la qabteen nimankii gaaladaha waxay ku dhaleeceeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintaba bishii xurmada lahayd ee rajab la odhan jiray ayaa markaa waxa weeye muxamed iyo saxaabadiisu ay bannaysanayaan oo xalaashadeen bilaha xurmada lena carabta reer mudar waxay aad u ilaalin badnaayeen oo u qadarin badnaayeen bisha rajab la yidhaahdo rajabu mudar baaba la odhan jiray waa rajabtii mudar baa la odhan jiray yacnii siday xurmadeeda iyada isaga dhowraan bilaha kale way isku bedbedeli jireen laakiin bisha rajab si gaaray iska ilaalin jireen marka bisha may dagaalami jirin dagaalna may bilaabi jirin dabeed waxay yidhaahdeen muxamed bay ku dhaleeceeyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintaba in bishii xurmada lahayd ee rajab xataa cid aynay daynayn oo ay bannaysteen saxaabadii arrinkaa uu ka dhacay xoogaa marka waxa weeye waa ka murugoodeen arrinkaasna sidaa khata ama ka ayuu u dhacay waayo iyagu rajabnimo may ogeyn bishu inay rajab tahay oo rajab soo gashay may ogeyn taa iyadaa kamay warqabin dabad markaa arrinka noocaasa ah waa ka murugoodeen gaaladiina aad bay ugu dhaleeceeyeen aayaddan baa soo degtay iyadoo allah sheegayo bil xurmada gudaheeda in la dagaalamo dagaal la bilaabaa shay weyn inay tahay waa haddii loo badrheeraayo saxaabadanna uma badrheerin laakiin marka hore waxaa loo sheegay bil dagaalka la dagaalamaa waa shay weyn weeye oo dembi weyn baa ku sugan marka loo badheedho laakiin waxaa ka weynaansha badan diidmada dadka a u diidaysaan diinka ilaahay a u diidaysaan oo allaha keligii in la caabudo diinka islaamka la qaato dadka a u diidaysaan ayaa ka weynaansha badan iyo gaalowga allaha ka gaaloobaysaan iyo masjidulxaraamka oo xaramka ah oo maka ah dadka aa ka mancinaysaan oo u diidaysaan inay soo galaan oo cumraystaan yacni si ammaan iyo nabadgelyo ah iyo ciddii u ehelka ahayd oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintaaba inaad ka saartaan nebiga iyo mu'miniintaba inaad ka bixisaan xaramkii waa ku kalliftaan inay ka baxaan saa u dhibaataynaysaan oo bixitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintuba ay ka baxeen maka oo ay ka hijroodeen dee iyagaa kallifoo sababay waxayna ku sababeen dee dhibaatada ay dhibaataynayeen ee af iyo gacan mid walba lahayd af keliya may ahayne xataa gacan bay ahayd qaarkood waaba la dilay iyagaan loo kala eegayn ma labba ma dhadigba sabran ya ala yaasir fa inna mawcidakum aljanna yacni yaasir iyo haweenaydiisii sumayo labadaba waa dileen gaaladu waa dileen tacdiib baa la marinayey muslimiin badan oo la dhibaataynayey oo maalin walba ciqaab joogtaa la ciqaabaayey oo la dhibaataynayey silsiladaa lagu xidhayey fig baa loo xidhayey bacadkaa la dhigayey waa la garaacayey yacnii ciqaab joogtaa baa la marinayay yacni markaa taasna waxa weeye aad iyo aad baa dhibaatooyin badan ay samaynayeen markii dambe waxaabay ku tashadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay dilaan oo ay si markaa waxa weeye tala ay ku dilaan lafaha quraysheed iyo jilbada quraysheed mid walba laga soo saaro cid laga soo bixiyo dabeedna marka waxa weeye inamadaa la soo bixiyey ee la soo saaray inay mar keliya seefaa ku kulmiyaan oo ay markaa wada dilaan si aan loo odhan reer gaaraa dilay oo aan markaa reerka uu ka dhashay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni aana aanu cid ugu dilin ama aanaan cid ula dagaalamin qurayshoo dhan lama dagaalami kara bay yidhaahdeen yaa wuxuu ku raalli noqon doonaan markaa mag inay qaataan magtana waa siinaynaa marka dayagaa ka bixiyey marka intaasoo xumaanoodoo aad samaysaan baa ka daran bilxurmada gudaheed in la dagaalamo gaalnimadaana ka daran dilka oo dilku hadduu xataa badrheer yahay kani badrheerba ma ahayna khata' buu ku dhacaye dee gaalnimadaa kasii xunoo kasii daran idinkuna gaalnimadii baa la timaaday marka kii yaraabaa ceebaynaysaan shaygii labada yaraaba ceebaynaysaan oo dhaleecaynaysaan kii weynaaya a ku sugnaydeen ee a dhex fadhideenna yacni waxaba ma ceebaynaysaan maydin lama xuma ya marka aayaddan markay soo degtay saxaabada qaarkood dabad gabay bay tiriyeen ibnu kasiirku waa qorayaa kolay gabaygaas beydka ugu horreeya yahay tacudduuna qatlan fi lxaraami cadiimatan wa acdamu minhu low yara rushd raashidu suduudukum camaa yaquulu muxammadu gabay halkaa laga bilaabaayo bay saxaabada qaarkood ay tiriyeen iyagoo aayadda ka dheeganaya ay leeyihiin waxaa markaa samaynaysaan oo gaalnimada iyo markaa saddiga ah iyo dadka inaa u diidaysaan waddada ilaahay iyo diinka ilaahay baa ka xun baa ka xun allah wuxuu inoo sheegayaa gaaladu inay mar walba ahaanayaan oo aynay ka baxaynin inay muslimiinta la dirirayaan oo la dagaalamayaan si ay diinka uga saaraan inay ula dirirayaan mar walba sidaa ahaanayaan walaa yazaaluun walaa yazaaluun waxaa laga qaadanaya mar walba saasay ahaanayaan nafyu nafyi isbaatun shay la nafiyey haddii laba nafyi iska daba dhacaan hadalku wuxuu isu rogaya musbat labada nafyi waa maxay laadu waa xarfu nafyin nafyi bay faa'iidaynaysaa diidmo yazaaluunana musbat ha noqoto laakiin macnaheedaa nafyi ah macnaheeda ayaa nafyi ah marka laa yazaaluuna kama zuulayaanoo kama baxayaan waxay la macno noqonaysaa markaa yakuunuuna way ahaanayaan weligood saasay ahaanayaan marka gaaloo nafyuna ma hayso muslimiinna naf uma hayso waa in la ogaadaa marnaba khayr inaynala rabin in mar walba ay markaa doonayaan dhibaatadeenna ay doonayaan inay la dagaalamayaan qaar saaxiibba inala ah oo gaalada ka midi ma jiraan maslaxo yar waa dhowran karaan oo waa isu muujin karaan inuu saaxiib kula yahay ilaa intuu maslaxada helayo oo dantaas uu kaa helayo kaa gudanayo laakiin yacni mar walba wayna necab yihiin yacni khayrna inalama rabaan maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaab wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum allah wuxuu inoo sheegay ma jecla yacni markaa gaaladu kuwii gaaloobay hadday ahlu kitaab yihiin iyo hadday mushrikiin yihiinba xagga rabbi in khayr laydinka soo dejiyo wuxuu doonaba ha noqdee ma jecla maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaab wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum min khayrin waa nakira fii siyaaqi nafyi weliba min baa la geliyey qaacidaduna maxay tahay idaa waqacat innakiratu fi siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa weliba waa noocii cumuumka naska ku ahaa weeye nooca cumuumka naska kuwii waa maxay haddii nakira fii siyaaqi nafyi magac nakiro ah oo hadal marka nafyi ka horeeyo ku dhex jirtaa min haddii la geliyo waxay noqotaa nasan filcumuum nas waxaa loo jeedaa sayixa waa ku caddaho macno aan cumuum ahayn maba aqbali kartaba marka waxaa soo galaya ayu khayr xagga rabbi innaba wax khayra ha yaraado ha badnaado noocuu doono ha noqdee in laydinka soo dejiyo laydinka siiyo ma jeclaa yaa marka waxaa weeye colaad gaamurtay ayay u qabaan muslimiinta u qabaan waxay ka raali noqon karaan keliya marka diinkooda la raaco walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum ka hor maya haddaan diinkooda la raacin ma raali noqonayaan diriirtana waa wadayaan mar walba xataa yarudduukum can diinikum si ay diinkiinna idinka celiyaan bay markaa oo gaalnimo idiin celiyaan bay dirirta iyo dagaalka u wadayaan xataa kuma raalli noqonayaan wax gaalnimo ka sokeeya haddii shareecada wax ka mida looga tago oo fisqiye iyo dembiye loogu dhaco iyo kabaa'ir iyo dembiye waaweyn taasi ma raalli gelinayso ilaa gaalnimo ah, loo noqdo oo diinka kulliyan looga baxo yacni gaaladu raalli noqon mayso dirirtiiyo dagaalkana waa wadayaan alla waxay ku dhowrayaanna ma jiro laa ballan bayna dhowrayn walaa wax kalena dhowrayn yacni walaa marka waxa weeye yacni markaa heshiis iyo qaraabanimo iyo wax allo waxay markaa xeerinayaan oo ku dhowrayaan ma jirto ya laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma marka waxaa laga qaadanayaa in cadaawadda gaalada la garto oo cadow laga yeesho oo la ogaado cadow inaynoo yihiin oo saaxiibba aynaynoo ahayn saa waa in la ogaadaa oo laga digtoonaadaa oo sida cadowga laysaga ilaaliyo laysaga ilaaliyaa wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa kii diinka ka noqdee ka laabta oo gaalnimo ku dhintaa camalkiisu inuu buraayo acmaashiisii saalixa ahayd wax uga baaqi noqonaya ayna jirayn ee fii aakhiraba camalkiisu buraayo waxallo wixii camal ah ee uu la yimi waa buraya naartana waa gelaya waa ku waaraya abad alabaad waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduu ridoobo oo diinka ka baxo oo gaalnimo ku dhinto in wax amala u baaqi noqonayaa aanu jirin naartiisuna inay abadi tahay sababtuu u gaaloobay ha noqoto markaysaga cinaad ha noqoto ama juxuuda ha noqoto ama wax kale ha noqoto yacani nooc kastoo anwaaca riddada ah oo ku dhaco oo ula yimaado waxay u sababaysaa khuluudka abadiga ah iyo camal burkaasay u sababaysa taasay markaa u sababaysa waxaa laga qaadanayaa xidhista lagu xidhay fayamuut wa huwa kaafiruun oo dhinto isagoo gaal ah buritaanka camalku burayo inay ku xidhan tahay dhimashada gaalnimada lagu dhinto ama saddexda aayadooda kale waxay ku yimaadeen iyagoo mutlaqa yimaadeen ee camalku inuu burayo tilmaamaya aayadda suuratu zumar iyo aayadda suuratu alancaam iyo aayadda suuratu almaa'ida saddexduba waa mutlaq walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin lama sheegin wax geeriya oo gaalnimada inuu ku dhintay ee ciddii shirki la timaada shirkulakbar oo gaalnimada weyn ku dhacda camalkiisu inuu burayo aakhirana kuwa khasaaray ka mid noqonayo ayuu allah sheegay waa mutlaqa walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun markuu ilaahay nebiyadii ka soo warramay nebiyadana ma suuragal ahaa inuu shirki ka dhaco ayaa calaa sabiili alfardi wataqdiir dadka kale si loogu quusgooyo allah u yidhi walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun hadday shirki la iman lahaayeen oo gaalnimada weyn ay ku dhici lahaayeen shirkul akbar camalkay samaynayeen waa buri lahaa inay la yimaadaan nebiye ma dhici karto shirki lamana iman inay la yimaadaanna ma suuragalaha inay la yimaadaanna ma suuragalaho allah baa ka dhowro waa macsuumiin laakiin fardan wa taqdiiran hadday dhici lahayd camalkoodii oo dhan baa buri lahaa geeri lama sheegin waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin aayat maa'ida marka a'immada qaarkood waxay yidhahdeen aayaadka mutlaqa ah aayaddan geerida lagu xidhay ee lagu qayday buritaanka camalku buraayo yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad mutlaqa waxaa lagu xambaarayaa waa alaayaatu halaasa aayaadka saddexdaa ah weeyaane cala almuqayad aayadda markaysa markaa wasfiga lagu qayday fa yamut wahuwa kaafirun taas ayaa markaa waxa weeye yacni markaa lagu qaydaya idan waxaa la odhanayaa gaalnimadu markay camalka burinaysaa waa marka lagu dhinto laakiin haddaanu qofku ku dhiman ee intuu gaaloobo ka soo laabto ka soo noqdo oo islaamnimo ku dhinto camalkiisi waa u soo noqonayaa oo kama buraayo madaahibtu taa waa ku kala qaybsameen afarta madhabood laba iyo labay noqdeen laba iyo laba ayay noqdeen oo shaaficiya oo xanaabila waxay yidhaahdeen marka camalku inuu buraya waxay ku xidhan tahay inuu ku dhinto gaalnimada maalikiyadii iyo xanafiyaduna waxay yidhahdeen maya mujarad gaalnimada inuu ku dhaca camalku ku buraya eber saasay u kala qaybsan laakiin labada qowl waxa qawisan qowlka odhanaaya waa laysku qaydayaa aayadaha yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad maadaama xukunkii iyo sababtiiba ay isku mid ka yihiin qaacidadu waxay tahay waxa weeye in laysku xambaarayo marka taasaa aqcada oo qawaacidda marka waafaqsan marka camalka buritaanka uu buraya waxay ku xidhan tahay gaalnimada inuu ku dhintay ku xidhan tahay haddii kale ma buraayo ee waa u soo noqonaya yacani mucallaq wuxuu ku yahay ma ku dhintay gaalnimo mise kuma dhiman taasuu mucallaq ku yahay haakada kitaabkeennuna sidaasuu marayaa inuu markaa waxa weeye sawaabkiisi iyo camalkiisi usoo noqonayo hadduu islaamnimada ku soo laabto ha yeeshee muta'akhiriinta shaaficiyo agtooda waxa muctamad ka ah sida saaxibulxaashiyaba markaysaga markaa uu sheegaayo sida ibnu xajar alhaytami iyo bacdi kaleba markaysaga ay sheegeen waxay yidhaahdeen shaafici markuu leeyahay haddaanu gaalnimada ku dhiman camalkiisii kama burayo uma jeedo xagga sawaabka iyo ajarka ee wuxuu u jeedaa suuratul acmaal baa u baaqi noqonaysaa ee sawaabkiiyo ajarkii baa u baaqi noqonayo u hadhayo muraadku ma aha faa'iidada ku jirtaana waxay tahay suuratul acmaal baa u baaqi noqonaysaa camalladii uu samayn jiray waagii hore markii uu muslimka ahaa la odhan maayo qalleel la odhan maayo wakhtigii islaamnimada ku sugnaa intaanu ridoobin ka hor camalladu la iman jiray qallee la odhan maayo xaj hadduu la yimi wakhtigaasoo xajatulislaam u gutayna xajadii islaamku way ku saaran tahayee xajkii cumriga waa inaad la timaadaa la odhan maayo oo kaasaa faralkii ka riday walow sawaab yaanu ka helinay saasay u dhigeen saaxibulxaashiyana waa ishaarayaa muctamadku inuu markaa noocaas yahay waa tilmaamayaa qaar kalena waa sii caddeeyeenoo arrinkaa waa ku nuxnuxsadeen laakiin sawaabku waxay tahay inuu sawaabku u soo noqonaayo ayaa ayaa sawaabku yahay oo qowlka saxani waa sida marka waxaweyaan yani e, jalaaldiin asiyuutiba qoraayo oo uu leeyahay yacni hadduu islaamnimada ku soo noqdo camalkiisi ka buri maaye waa laga sawaabinaya waa laga ajarsiinaya waxaa kaloo u daliila xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixa ku sugan waatuu xakiim ibnu xisaam saxaabigii la odhan jiray waxa uu ahaa saxaabi cimri dheer boqol iyo labaatan sano uu jiray bay yidhaahdeen lixdan sano gaalnimu ku sugnaa lixdan sanona islaamnimu ku sugnaa waxaanu ka mid ahaa markaysa raggii ixsaanka badnaa ee markaysa markaa ayuu waagii hore ka mid ahaan jiray waxaa la yidhahdaa waadii hore boqol addoon buu xoreeyey isagoo gaal ah boqol qof oo addoomma a buu xoreeyey isagoo gaal ah saxiixa bay ku sugan tahay fii saxiix muslim actaqa mi'ata raqaba fi ljaahiliya wa xamala mi'ata baciir boqol tuldoodna waa sadaqadaystay hadda gaal buu markaa ahaa markii dambe wuxuu yihi camal kasta oo wanaagsan oo aan sameeyey wakhtigii gaalnimada islaamnimadana waa ku samaynayaa sidii si leeg buu sameeyey markuu islaamay berigii dambe boqol addoon buu xoreeyey boqol tuldoodna waa sadaqadaystay markii dambe fil lislaam wuxuu ka mid ahaa raggii waxa weeyaan markaa maalintii beder nimankii tujaarta ahaayee markaysaga qaybsaday ciidanka gaalada markaa gaal buu ahaaye ciidanka gaalada tobankii nin ee qaybsaday markaa masruufka la masruufaayo ciidanka oo nin waliba maalin markaa uu yani wax u qalayay tobankaasu ku jiray ya tobankaasu ku jiray laakiin waa badbaaday saas aawadeed wuxuu ku dhaaran jiray waladii najaanii yowma badrin ya waxaan ku dhaartay ilaaha i badbaadiyey maalintii beder ilaaha i badbaadiyey oo gaalnimo aan igu dilin ya baan ku dhaartay buu odhan jiray nabiga wuxuu aalay calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa jirtay acmaal kuntu ataxannasu biha fi ljaahiliya aan ku cibaadaysto allah ugu dhowaado wakhtigii gaalnimada ayaa jirtay riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan waxay tilmaamayaan min silatin wa cataaqatin wa sadaqa hadday tahay markaa qaraabo xidhiidhin hadday tahay waxa weeye markaa xorayn addoommo la xoreeyo hadday tahay waxa weeye sadaqad la baxsado fahal liya fiiha min shay riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa min ajrin wax ajari may igu sugnaanayaan waxba ma ka helayaa buu nabiga aalay calayhi salaatu wasalaam xadiisku waa fi saxiix nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aslamta calaa maa aslafta min khayr waad la islaamtay wixii aad hormarsatay ee khayra waad la islaamtaan nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiiskaas saxiixa waxaa laga daliishaday ninkaasi isagoo shardigii camalka saalixa lagu aqbali lahaa aanu joogin oo xaasil aanu ahayn oo iimaanna aanu jirin ila iimaanka marka hore asale ou gaalnimo ku sugan yahay ayaa haddana ilaahay yacni camalkaa ka sawaabinaya ajar ka siinaya waa fadli min allah wa ilaa shardigii lagu aqbali lahaa waa maqan yahay camalka culammada aad bay ishkaal u gelisay ahlucilmi badan xadiidkaas ilaa qaarkood yidhaahdeen waxa weeye waa khilaafu alqawaacid waa khilaafu lusuul xadiiskan daahirkiisu usuushii buu khilaafsan yahay dabeed waa in la awilaa waa muta'awal markaasay qaar waxay ku awileen maxaamil bay dooneen inay ku xambaaraan bacdi yidhahda waxaa laga tilmaamayaa camalladan aad samayn jirtee wanaagsanaa ayaa kuu sababay islaamistaad islaamayso marka kaannahu in lagaa sawaabiyey maadaamay islaamnimo ku sababeen qaar yidhaahda waxaa laga tilmaamayaa camalka wanaagsan aad caadaysatay acmaal kaloo wanaagsan bay kuu sababayaan caadada aad caadaysatay daraaddeed markaa dabeedna kuwaasaa lagaa sawaabinaya kuwaas ayaa lagaa sawaabinaya maxaamil maxaamil mutacadila baa dooneen culamada qaarkood inay ku xambaaraan alimaamu nawowi kitaabkiisa sharxu muslimka wuxuu tilmaamayaa markuu aqwaashaa kale soo naqliyo dabadeed oo qaadiciyaad iyo keyrkiiba ka soo raro ayuu wuxuu odhanayaa ibnu bataal iyo wakayruhu min almuxaqiqiin waxay sheegeen in waxa weeye camalladaa laga sawaabinayo o laga ajar siinaayo walow shardigii lagu aqbali lahaaba maqnaadaba ee in laga sawaabinayo laga ajar siinayo xadiiskana sidaas uu sheegayo weliba ibnu bataal wuxuu yidhi yacni waxa weeye waa fadli min allahi in laga sawaabiyo laga ajar siiyaa ilaahayna wuxuu doono ayuu ku tafadulaa oo ku nicmeeyaa yacni marka lama yidhaahdo waxa uu allah sameeye maxaad u samaysay lama yidhaahdo naxwa haada yacni saas yadaabuu markaa tilmaamay markuu naqligaas dhammeeyey nawowi laftiisu saasuu doortay oo wuxuu odhanayaa nawowi kadib wuxuu odhanayaa hadalkaa dabadii hadalka ay yidhaahdaan fuqahadu qofku marka waxa weeye camalkii uu la yimi yacni waa burayaa markay leeyihiin oo camalkaasi waxa weeye ma sugnaanayo waxay u jeedaan xagga axkaamta adduunyo inaan la ictidaadayn la tirsanayn laakiin sawaabkii aakhire kamay hadlin in la yidhahdo aakhiro lagama sawaabinayana waa raddun lisunnati saxiixa buu odhanayaa sunnadii saxiixada ah iyo raddin la radinaayo oo xadiiskan ah weeyaan adduunyada lafteeda in la ictidaado waa dhacdaayo suwar buu markaa tilmaamaya misaalinayaa uu sheegaya sharaxa saxiixa muslim u noqda yacni uu kaga hadlayo kitaabuliimaan buu ku keenaya xadiiska ayuu ku keenaya aslamta calaa maa aslafta min khayr marka waxa weeye halkaas si fiican buu ugu caddaynaya ahlucilmiga qaarkood waxay ka daliishadeen kaafirkii asliga ahaa ee gaalnimada ku sugnaa ee aan asal islaamnimaba aan ku sugnayn markuu camalkan la imanayey hadduu markuu islaamo dabadeed laga sawaabinayo laga ajar siinaayo kufrigii caaridka ahaa ee soo darriyey camalkii islaamnimo gudaheed lagu sameeyey laakiin gaalnimo laga dambaysiiyey in laga sawaabiyo laga ajar siiyaa waa calaa sabiil awlaa walaa xaraam waayo kan marka waxa weeye waxaaba la sameeyey kufrigan caaridka ah kufrigan riddada iyo gaalnimadee soo darriyey qofkan riddoobay camalkan wanaagsanaaye hore uu sameeye gaalnimadiisa ka horreeyey iimaan isagoo ku sugan ayuu camalkan la yimi marka shuruuddii camalka saalixa inay xaasil tahay kana uga dhowaansho badan kii kaafirka asliga ahaa haddii kii kufrigu ku lamaanaa camalkii kufrigu ku lamaanaa oo isagoo kaafir ah oo gaal ah camalku la yimee wanaagsanaa markuu soo islaamo ilaahay ugu tafadulayo inuu ka sawaabinayo ka ajar siinayo dee kii uu islaamnimo ku sameeyey laakiin gaalnimo ka dambaysay gaalnimadii ka soo noqday ka toobad keene uu dib ka islaamay ee islaamnimo ku dhintay in laga sawaabiyaa uga awlaysan calaa sabiili awlaa walaxra maxaamishay culammada qaarkood ku xambaareen waa maxaamil baciida daahirka naskana ka orimanaya waayo xakiim ibnu xisaan muxuu nebiga weydiiyey wax ajara ma ku leeyahay riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan ma tilmaamayaan ajar ma ku leeyahay ya nebigu waxa weye waa u jawaabay calayhi salaatu wasalaam maaha hadalka nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni hal xidhaalo maaha waa kalaam waadixa nebigu waa fasiix waa bayaan badan yahay shareecadana dadka waa u caddaynayaa luqsi iyo halxidhaale dadka u sheegi maayo yacni luqsigii halxidhaalaha ayaa wuxuu noqdaa khilaafa daahir yacni marka hadalka uu sheega uu yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr haddaan macnaheedu ahayn ajarkii waad helaysaa waxay noqon lahayd inaanu u caddayn wuxuu doonaayey oo nebigu u bayaanin nebigana waxaa ku waajiba ummaddu waxay u baahan tahay dadka inuu u caddeeyo wa taakhiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac caddaynta wakhtiga ay ummaddu u baahan tahay nebigu inuu u caddeeyaa yacni waajib bay ku tahay ijmaac bayna ku waajib tahay nabigana calayhi salaatu wasalaam sida balaaqu ugu waajib yahay shareecada dadka uu gaadhsiinaayo ayaa bayaanki iyo tabyiinkuna ugu waajib yahay oo u saaran yahay allah waxau yidhi yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiih qaala suyuudiyu raximah llah wa arsala nabiyu sala allahu alayh wasalam awala saraayaah nebigu wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam awala saraayaahu ciidamadiisii ilaalada ahaa ama gaadada ahaa ee ugu horreeyey buu diray wa calayha cabdullaahi bnu jaxshin waxaana markaa ka mas-uul ahaayo amiir uu ahaa ciidankaas cabdullaahi bnu jaxshin saxaabigii la odhan jiray faqaataluu mushrikiina waxay la dirireen oo la dagaalameen gaaladii mushrikiintii carbeed khaas ahaan qoladii quraysheed wa qatalu bna alxadramiyi waxay dileen ina xadrami bay dileen camr bnu cabdillaahi alxadrami baa la odhan jiray ninkaasay dileen waxay dileen aakhira yowmin min jumaada alaakhira sida iyagu u qabeen bisha jumaada alaakhira la yidhaahdo maalintii ugu dambaysay ayay markaa dileenee bishaa ka mid ah dadka qaar markay sheegayaan jumaada alaakhir bay yidhahaan ama jumaada athani waana khalad sax ma aha jumaada alifkeedu waa taaniis weeye maadaamay sidaas tahay waa in aakhira ama thaaniya la yidhaahdaa jumaada alaakhira iyo jumaada athaaniya waa in la yidhaahdaa waayo alaakhira iyo athaaniya waxay sifo ka tahay jumaada arifutanis baana ugu dambeeya marka jumaad alaakhir in la yidhahdo waa laxni jumaad athani iyo jumaad alaakhiriya in la yidhahdaa laxni wey waa jumaad alaakhira ama jumaad athaaniya aakhira yowmin maalintii ugu dambeysay ayay direen oo min jumaad alaakhira bisha jumaad alaakhira la yidhaahdo ka mida siday iyagu u qabeen calaa xasabi dannihim waa siday iyagu u haysteen u qabeen saas aawoodee hadalka soo socda kama hor imanayso waltabasa calayhim birajab wuxuu kaga dheeh galay rajab markii dambeunbay maqleen maalintu waa rajab oo maalin rajab baa ficilkan samayseen iyaguna bisha bilashadeeda may ogeyn waxay islahaayeen waa maalintii soddonaad ee bisha jumaad al aakhira ugu dambaysay yacni u haysteen waayo asal waxa ah dee bisha haddaan la aragto horaa la dhammaystirayaa fain qumma calaykum faakmilu ciddata shacbaana alaasiina yowma sidaba ku soo aroortay xadiiska xadiis ku soo aroortay facayarahum alkufaaru biistixlaali waxay ku ceebeeyeen gaaladii biistixlaalihi bannaysadka markaa uu bannaystay oo waxay dhahan muxamed wuxuu banaystay bilxurmale oo rajab ah inuu dagaalamo dirir bilaabo ayuu banaystay bisha xurmada leh haddii qofka lala dagaalamo waa isdaafici karaa ama muslimiinta haddii lagu soo duulo way isdaafici karaan laakiin dee dagaalkii ma bilaabayaan dagaalkii eh, ma bilaabayaan inkastoo culammada marka isaga ay yidhaahdaan yacni in badan oo ka mida ama jamaahiirtooduba bilaha xurmada leh yacni markaa waa la nasakhay ay markiisa markaa yidhaahdeen yacni markaa oo xukunkan dagaalka gaalada lala diriraayo yani bilaha xurmada leh iyo bilaha kale farqi ma kale leh yani nisbada xaysiyada marka laga eego waa la nasakhay ay yidhaahdeen laakiin sida saxiixa ah oo daa'ifa min ahlicilmi ku tageen waa inay markaa taasi baaqi tahay oo bilowga markaa sidii loo diidaayo ayaa saxiixa fa nasala waxaa soo degay yas'aluunaka can ishahri alxaraam waxay ku weydiinayaan bisha xurmada le bay ku weydiinayaan almuxarami alxaraam waxaa loo jeeda almuxarami la xaaraantinimeeyo xurmada loo yeelay ka bedeloo qitaalin fiih dagaal bay ku weydiinayaan kaa'inin fiihi bisha gudaheeda ku sugan badelu ishtimaal waa bedelu ishtimaal weeye badelu ishtimaalka waxaa loo isticmaalaa shayga wax ku tacalluqa marka laga bedelaayo acjabanii zaydun cilmuhu cilmiga isagaa koobsado cilmigu isagu ku sugan yahay zayd baa i cajabiyey oo aan la dhacay buu buuhi cilmuhu cilmigiisa ayaa i cajabiyey yacni karamuhu baa i cajabiyey yacni badal ijtimaal baa la yidhaahdaa waa shay aan daatadii ahay laakiin daatadu koobsanayso ya acjabanii fulaanun samtuhu yacni waxa i cajabiyey hebel samtuhu aamuskiisa i cajabiyey ama samtuhu aadaabtiisa siin haddaad ka dhigtana adabkiisa ayaa i cajabiyey badelushtimaal bay ahaa marka bisha xurmada leh dagaalka la dagaalamayo dee bishaa koobsanaysa saasaa looga beddelaya waxaana la raaciyaa damiirba markaysa waxaa la raaciyaa marka bedelushtimaal la keenaayo damiirkiina hadda waa ku jiraa qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhahdaa qitaalun fiihi kabiir qitaalun dagaal dagaalkaasoo fiihi ay kaa'inun fiihi bisha xurmadale gudaheeda ku sugani kabiirun waa weyn yahay cadiimun wisran waa weyn yahay xagga dembiga laakiin waa goorma oo marka loo badrheedho oo yacni marka waxa weeyaan ah, arrin loo badrheedho loo qastay ay tahay laakiin tani kama bay ku dhacday hadday khata u dhacdo aan loo badrheedhin iyadu dembiba noqon mayso mubtada'un wa khabar qitaalun iyo kabiirun waa mubtadiya khabar weeye wasaddun diidma loo diido dadka mubtada un mubtade weeye mancu naasi wuxuu dhacayaa macnuhu diidmada dadka loo diidaayo mafcuulkii oo loo idaafeeyey ayuu markaa qadaray ila mafcuulkii marka hore waa la xadfeeyey sadda markay manci tahay waxa weeye mafcuul bay qaadataa waa mutacaddi saddigu markuu icraad yahay oo jeesi yahay mafcuulu ma baahna laakiin kan hadda waxaa looga jeeda manci cid wax laga mancinaya waa inay jirtaa garashada la garanaya la iska xadfay dadkaa laga mancinaya wasadun diidmo ay mancu naasi dadka in loo diido can sabiili illahi ilaahay waddadiisa xaqaa ay diinihi diinkiisa laga manciyo loo diido wa kufrun bihi iyo gaalow allah laga gaaloobo billaahi damiirka haadu allah buu noqonay iyo gaalow allah laga gaaloobo wasadun can ilmasjid alxaraami iyo masjidka xurmada leh xaggiisa dadka in laga manciyo loo diido aabbihida kuma cadfana waalmasjid alxaraam kuma cadfana bihida damiirka hada laguma cadfin waayo masjidkaa laga kufriyaa dee markaysaa markaa macno qumman maaha ya macno qumman ma aha ee waxaa looga jeedaa waxay ku cadfan tahay can sabiili illaah wasaddun can ilmasjid alxaraam iyo masjidka xurmada leh xaramkaa loo jeedaayo dadka in laga manciyo loo diido ay makata maka loo diido dadka wa ikhraaju ahlihi iyo ehelkii yani markaa xaramka ama xaraamka ehelkiisii in laga saaro minhu xaramkii laga saaro wa hum nabiyu sal allahu alayh wasalam walmuminuuna waa nebiga iyo mu'miniinta weeyaani ehelka marka waxa weyaan yani masluxaraamku ama ehelka xaramku akbaru cinda allah ayaa weyni badan xagga dembiga allah agtiisa waxay ka weyni badan tahay dagaal la diriro la dagaalamo bilxurma leh gudaheed wa khabaru lmubtada'i mubtadaha khabarkiisu akbaru akbar weeyey akbaruna waxaa loo jeeda acdamu wisran ayaa weyni badan xagga dembiga yacni xagga markaa uu uga weyn yahay ayuu tamyiiskan keenay si u caddeeyo wisran ah ayaa akbaru ka weyn ay acdamu wisran ka weyn xagga dembiga cinda allaahi agtiisa kaga weyn min alqitaali fiihi dagaal markaa bisha xurmada le gudaheeda la dagaalamo waalfitnatu fitnada ashirku minkum gaalnimada idinka idinka dhacaysa haddaa gaaladii quraysheed tihiin akbar way ka weyni badan tahay min alqatli dilka lakum idinka laydin dilo fiihi bilxurmada gudaheed laydin dilo waxaa ka weynaansha badan gaalnimadaa la imanaysaan marka waxaa ku sugantihiin baa ka daran waxaa ceebaynaysaan walaa yazaaluuna kama zuulayaan oo kama baxayaane way ahaanayaan ay ilkufaaru gaaladu waa uu damiirku ku caddaynaya cidduu ku dhacaayo oo gaaladu markaa kama zuulayaan baa macnuhu u dhacay ila waa uu damiirka faacil ahaa marka ayilkufaaru bay noqonaysaa walaa yazaaluuna kama zuulayaanoo kama baxayaane way ahaanayaan ayilkufaaru gaaladu yuqaatiluunakum qaar idinla dirirayo o idinla dagaalamaya ayuha almu'minuuna mu'miniiney xataa yarudduukum can diinikum ay ka yarudduukum si ay idinka celiyaan can diinikum diinkiinna idinka celiyaan bay idinla dagaalamayaan oo idinla dirirayaan wuxuu ku tilmaamayaa xataadu inay tahay tacliil inay taho oo kay la macno tahay waana siday culamo badani ay mareen ahlucilmiga qaarkoodna haayo inay tahay bay mareen xataa yarudduukum ay ilaa an yarudduukum ilaa idinka celiyaan bay dirirtaa wadayaan ahlucilmiga qaarkood saasay mareen laakiin ibnu hishaam alansaari iyo jamaaco markaa mufasiriinta ka midi waxay tilmaameen tacliilka markaysaga marka ayay mareen waana sida baydaawi iyo yani marka jalaaldiin asuyuuti iyo ay mareen ibnu hishaam alansaari baana markaysaga muqni labiibka saas u sheegay hmm, saas u sheegay marka macnaha tacliilkaas si waadaxnimo badan marka waxay u dirinayaan u dagaalamayaan oo dagaalka ay u wadayaan oo idinla dagaalamayaan xataa yarudduukum ay ka yarudduukum si ay idinka celiyaan can diinikum diinkiinna idinka celiyaan ila alkufri gaalnimada idin celiyaan in istataacuu hadday kari karaan yarudduukum ila alkufri gaalnima idin celinayaan hadday kari karaan waman yartadid ku kastoo ridoobo gaalooba yacni ka noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisa ka laabto ka noqda fayamut dhinta wa huwa kaafirun walxaal huwa isagu kaafirun uu gaal yahay dhinta fa ulaa'ika kuwaasi xabitat acmaaluhum waa burtay camalladoodu camalladoodu waa bureen acmaaluhum asaalixa batalat acmaaluhum asaalixa waa bureen camalladoodii saalixaa baa buray xubuudka waxaa loo isticmaalaa wakhtiga barwaaqada marka xoolaha ay dhiraha qaarkood ay daaqaan ayuu marka waxa weeye calooshii marka ay yacni aada iyo aad yacni u neefoobaysaa dabeedna marka dambe calooshii dilaacaysaa waa qarxaysaa neefka halkii buu ku dhimanaya kaasaa loo isticmaalaa xubuudka loo isticmaalaa asal ahaan marka waxa weeye camalkiinni baa buraya yani markaa ayaa looga jeeda xabidat acmaaluhum camalladiini baa buraya asaalixatu wanaagsanaa fi dunya waalaakhira if aakhiraba gudaheeda waa ku burayaan fala ctidaada tirsi ma jiro camalkaa la ictibaarinayo oo la tirsanayo walaa sawaaba calayha wax ajara oo camalkaa laga helayaana ma jiro wataqiidu bilmowti geerida in lagu xidho lagu qayday calayha yacni markaa buritaanka camalladaasi ay burayaan geeri lagu xidhayna yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa annahu low rajaca ila alislaami annahu shakhsigaasi low rajaca hadduu soo noqon lahaa ila alislaami islaamnimada ku soo noqon lahaa kaa gaaloobay lam yabtul camaluh camalkiisu inaanu burayn calayhim buu idin qoray waa gartay waa isla halkii weeye wataqyiidu bilmowti geerida in lagu qayday calayhi ay calaa xubuutih buritaanka camalku burayo yacni markaa in lagu qayday geeri lagu qayday calayha markaana waxay noqonaysaa acmaashu inay burayso calayhduna waxay noqonaysaa camalku inuu buraayo xubuudkaas yufiidu wuxuu faa'iideynayaa annahu low rajaca annahu shakhsiga ridoobay low rajaca hadduu soo noqon lahaa ilal ilalislaami islaamnimada ku soo noqon lahaa oo islaamnimo ku dhiman lahaa lam yabtul camaluhu camalkiisu inaanu buri lahayn fa yusaabu calayhi waa laga ajarsinaya laga sawaabinaya walaa yuciiduhu ma soo celinayo camalkaas kalxaji masalan sida xajkii oo kale xajatulislaam hadduu hore u xajiyey oo wakhtigu islaamnimada hore ku sugnaan jiray riddadiisa ka hor hadduu xajiyey markuu ridoobay ka soo noqday riddadii ee islaamnimo ku dambeeyey la odhan maayo xajkii dib ula kaalay la odhan maayo ee faralkii islaamku waa ka dhacay ee xajka ahaa walaa yuciiduhu ma soo celinaayo kalxaji sida xajkaoo kale masalan tusaalahaan baan tusaalaynanaa wa calayhi shaaficiyu sidaa waxaa ku sugan shaafici ayaa ku sugan iyo aymo kaleba wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye waa kuwa naarta gelaaya hum yagu fiiha naarta gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan walamaa danna asariyatu annahum in salimuu allah waxa uu yidhi ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey waladiina kuwii waladiina iyo kuwii haajaruu hijrooday ee beledkii gaalada ka soo hijrooday oo beledka islaamka usoo hijrooda usoo haayiray wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaana u jihaaday ulaa'ika kuwaasi yarjuuna waxay rajaynayaan oo tamaaciyayaanoo quuddarraynayaan raxmat allah allah naxariistiisa ayay rajaynayaan wallaahu allah ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can alkhamri khamriga xaggiisay wax kaa weydiinayaan walmaysiri iyo khamaarkay wax kaa weydiinayaan yacni xukunkoodu waa maxay qul waxaa taa labadooda waxaa ku sugan khamriga iyo khamaarka isticmaalka la isticmaalayo ama qaadashada la qaadanayo ismu dembi baa ku sugan waxaa loo jeedaa darar dhib baa ku sugan dhibtaasoo kabiirun weyn ayaa ku sugan dhib weyn baa ku jirta hadda ismiga waxaa laga tilmaamay bimacnaa darar mawdican hadda ismiga dembigii loogama jeedo waxaa looga jeedaa ismiga bimacnaa darar ismun waxaa ku sugan markaa dhib baa ku sugan dhibtaasoo kabiirun markaa weyn ayaa ku sugan dhibaato weyn baa ku jirta wa manaaficu waxtaraa ku sugan linnaasi dadka u sugnaaday oo nooc waxtaraa'ana way leeyihiin laakiin mafsadadaa ka badan oo dhibaatada ayaa ka badan manfacada ku sugan wa ismuhumaa dhibtooda akbaru ka weyni badan min nafcihimaa waxtarkooda yacani dhibtoodaa ka daran oo ka weyn dheeftooda wa yas'aluunaka maadaa yunfiquun waxay ku weydiinayaan maadaa yunfiquun ay aya shayin yunfiquun maxay baxsanayaan ama ma aladii yunfiquunahu maxay baxsanayaan muxuu yahay kay baxsanayaan qul waxaad tidhahdaa alcafwa ay anfiqu alcafwa cafwiga baxsada wixii siyaado ah ee xaajadiinna ka dheeraada baxsada oo ilahay dartii u baxsada kadalika yubayinu allahu lakum alaayaat sida ilaahay markaa arrinkaa la soo sheegay bay idinku caddeeyey allah wuxuu idinku cadaynayaa aayadaha lacallakum tatafakkaruun si aa u fekertaan buu idinku caddaynaya fi dunya walaakhira aa uga fekertaan yacni marka adduunya iyo aakhiraba arrinka adduunya iyo arrinka aakhiraba si aa uga fekertaan wayas'aluunaka can ilyataama waxay ku weydiinayaan can ilyataama agoontay ku weydiinayaan iyo xoolahooda qul waxaad tidhaahdaa islaaxun lahum khayr islaaxun hagaajin wax loo islaaxiyo loo hagaajiyo lahum yaga oo xoolihii loo la xanaaneeyo xoolahana loo dhowro loo ilaasho loo kobciyo ayaa khayrun wanaagsan oo khayr leh khilaafkeeda khayr kuma jiro way khayr badan tahay lagama tilmaamaayo haddii islaaxa la samayn waayo dee waxa weeye markaa khayr kuma jiro yacni waxaa laga tilmaamaya ismu tafdiili huna laysa calaa baabi yacni khayr leh baa loo jeedaa wain tukhaaliuuhum fa ikhwaanukum wain tukhaaliuuhum haddaad wax ku darsataan oo isku darsataan waxa markaa masruufkii ay isku darsataan oo yacni nafaqadii iyaga ay lahaayeen yacni masruufkoodiiyo masruufkiina ay isku darsataan oo raashinkai isku karsataan fa ikhwaanukum ay fa hum ikhwaanukum waa walaaladiin yacni dembi kuma qabtaan wallahu yaclamu almufsida min almuslix wallahu allah yaclamu waa og yahay almufsida ka wax kharibayo wax fasaadinayo allah og yahay min almuslixi ka wax marka hagaajinaya allah waa ka yaqaanaa waa og yahay waa kala soocaya waa kala og yahay wallahu yaclamu almufsida min almuslix walaw shaa allahu la acnatakum walaw shaaa allahu hadduu allah dooni lahaa inuu idin dhibo idinku adkeeyo la acnatakum waa idinku cidhiidrhi lahaa waa idinku adkayn lahaa ina allaha allah casiizun waa ka qaalibkaan laga qaarib noqon xakiimun waa ka xikmadda badan weeye ee shay weliba halkuu ku habboon yahay dhigaaya yacni weeye aayaddan hore allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii iimaan iyo hijro iyo jihaad awsaaftaa la timaadaa waa iimaan iyo camal saalixa oo jihaadkii hijradiina ka mid yihiine kuwaasi waxay rajaynayaan naxariista ilaahay rajadaasi waa alrajaau almaxmuud jannada ilaahay iyo naxariista ilaahay ayay rajaynayaan in allah u naxariistay rajaynayaan waxaa kale jira alrajaau lmaxmuud iyo alrajaau almadmuum rajada wanaagsani waxa weeye waa intuu qofku wanaaggii la yimaado inuu rajeeyo haddana allah inuu ka aqbalo yacni waa waa toobad keenayaa allahna waa dembi dhaaf weydiisanayaa waxaanu allah ka rajaynayaa inuu allah toobadda ka aqbalo una dembi dhaafo waa rajo wanaagsanoo maxmuuda ah camalkii saalixu la imanayaa wuxuu rajaynayaa in laga aqbalo haddama aragta alrajacu lmaxmuud baa la yidhahdaa waa rajada wanaagsan waa tii la ammaanay waa tii la ammaanay wey saas aawadee allah aayaddan wuxuu inoogu sheegay iimaan iyo hijro iyo jihaad markay intaa la yimaadeen maxay saalix u noqdeen waxay u suubameen inay naxariista ilaahay rajeeyaan ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah ma laha jannadu geedka go'an bay noo tahay ma laha laakiin waa damaaciyayaan waa rajaynayaan ila qofkii maxaa laga rabaa yacni cabsi iyo rajo inuu kulmiyo oo ilaahay dhagartiisi iyo cadaabkiisana ka baqo naxariistiisana rajeeyo hadduu markaa is yidhaahdo ilaaba ilaa waxa weeye waa lagu dembi dhaafayaa camalkaaguna waa maqbuul jannadaad gelaysaa waana lagu dembi dhaafayaa iska goosto ya oo cabsidii meesha ka saaro degadhegarti ilahay buu ka aamin noqday ya yani dhagarta ilahay inuu ka aamin noqdaana waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay dembiyada kuwooda waaweyn ayay ka mid tahay marka waxaa la rabaa inuu labada isku wado bayna alkhawf waalraja baa la rabaa taas ayaa la rabaa marka huruur bay noqonaysaa haddii waxa weeye uu dhagartii ilahay ka aamin noqdo wakada haddii isagoo camal wanaagsan aan la imanayn uu haddana iska qoondaysto oo iska rajeeyo in waxa weeye ilaahay u naxariisanaayo in ilaahay jannaynaayo in ilaahay dembigiisa dhaafayo ya waxay noqonaysaa huruur bay noqonaysaa iyo raja kaadib raje markaysaa beenawaas ah ya raja beenbeen ah ayay noqonaysaa addamarat marka waxaa la rabaa inuu rajada iyo khawfka labada la laysku wada la rabaa taasaa la rabaa Hmm. labadii in la kulmiyaa la rabaa aayadaha qaarkoodna waa laynoogu kulmiyey tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca khawfkiiyo rajadii baa lagu kulmiyey aman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbih aakhiru ka baqaya naxariista allahna waa rajaynaya labadii waa la kulmiyey ya ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakaafuuna cadaabah dadkii wanaagsan waa kuwa labadii bay saa u kulmiyeen labadii ayay saa u kulmiyeen marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxa markaa camal wanaagsan aan la iman oo haddana janno iska rajeeya ama aan toobad keenin oo dembidhaaf iska rajeeya wuxuu ka dhigan yahay kama rajaa waladan wamaa nakax sidii midaan marka waxa weeye ubad iska rajeeyey inuu marka ubad yeelanayo isagaan guursan sababtii lama iman ya marka dadka markaa ubad u dhasho ayuu mas odhanaya adigana dalow ya yacni ubadkii miyaanad helayn wuxuu ka dhigan yahay kama rajaa xasaadan wamaa zarac sidii mid beer inuu goosanayo rajeeyey isagaan waxba beeran markay dadku beeraha goosanayaan baa ya wax alla wuxuu beertayna ma jiro saasoo kale u ka dhigany bay idhahdeen marka wuxuu ku sugan yahay huruur buu ku sugan yahy huruur marka rajada iyo khawfka labada waa in la kulmiyaa oo labadii la isu keenaa aayaddan kale waxay ku saabsan tahay khamriga iyo khamaarka waagii hore waxay ahaan jireen qaar marka waxa dee ibaaxadii asliga ahayd iskaga sugan oo lama xaaraantinimayno xukunkii taxriimka ahaa lama soo dejin saas aawadeed saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam dee waa cabbi jireen khamriga ila ibaax asliya ku sugnaa xukunka taxriimka ahi mafsadadiisa ha gartaan markaysa markaa khamrigu inuu xun yahay laakiin xukunka xaaraantinimaynta ku saabsani dee sharcigu ku sugnaaday oo ku yimi intaan la xaaraantinimayn ibaaxa asliya iskaga sugnaayeen ibaax asliya ayay ku sugnaayeen marka aayaddan waxay ahayd aayaddii yani marka khamriga yani ay ku soo degtay waxay ka horeysay aayadihii kale iyadana waxaa kasii horeysay aayadda suuratunaxli baa ka horeysay tattakiduuna minhu sakara wa risqan xasana oo sakarkii waa laga saaray arsaaqda wanaagsan hadda maaragta marka dabeedna aayaddan ayaa la soo dejiyay oo la tilmaamayo dhibtoodu inay ka badan tahay khamriga iyo khamaarka dheeftooda iyo manfacadooda cumar bnu khataab wuxu uhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya ya aayaddan yani cumar bnu khadaab markuu yihi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan ayuu yihi waana lagu akhriyey haddana waxaa soo degtay aayadda suuratu nisa baa soo degtay laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xata taclamuu ma taquuluuna xataa taclamuu maa taquuluuna markaasaa iyadana lagu akhriyey markaasaa cumar bnu khadaab haddana wuxuu yihi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan ilahu khamriga noo cadee bayaan shaafiya wax bogsiye ilaa ay soo degtay aayaddii suurat almaa'ida ay soo degtay ya yani waxa weeye allah sheegayay inuu khamrigu yani xaaraan yaho laga fogaado inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsu min camali shaytaan yani qurun inuu yahay oo shaqo shaytaan yahay ilaa markii dambe uu allah yidhi fajtanibuu ka fogaado ka dheeraada ya marka waxa weeye khamriga taxriimkiisii saas yadaa buu markaa ku yimi marka khamriga iyo khamaarkuba dararkoodaa ka badan iyo manfacadooda iyo waxtarkooda nooc manfaco ah oo aan badnayn dee waa lahaayo yacni qofka markaysa marka waxaan yani masalan khamrigu inuu farxad u sababayo hamigii iyo khamrigii ka yaraanayo yacni marka waxyaalaha noocaasoo kale ah nooc sakhaaya ah inuu yeelanayo markaasoo kale wax bixinayo oo iska faxal noqonayo waxyaalaha caynkaasa waa la leeyihi ya yacni marka waa leeyihi han weynaan oo kale markaysa inuu markaa yaro yeelanayo yani laakiin dararkiiyo dhibaatada ka badan caqligii buu e, kaxaynaya caqligii buu zuulinaya qofkii markaa garashadii uu waxaa xun iskaga ilaalinay ayaa ka tegaysa markaasaa wuxuu doono markaysaa uu samaynaya wuxuu doono yani markaa uu samaynaya hadduu doono markaysa marka waxaan yani yani najaasadiibuu cunaya hadduu doono waa isqaawinaya isagoo qaawamu markaysaa suuqa maraya yani wuxuu doono ayuu markaa samaynaya caqliguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dadka lagu sharfay noolayaasha arlada ku sugan bini aadamku wuxuu kaga fadilan yahay de waxa weyaan caqliga weeye ya xoolaha iyo bahalaha iyo waxyaala badanoo ka xoog weyn baa jira dee caqligaba inagu lahayn laakiin maxaa bini aadamkii dee caqliga ayaa la siiyey marka de caqligii in la xafido la ilaaliyo weeye yasaluunaka can alkhamri walmaysir qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu manaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima waxaa laga qaataa qaacido yani marka maa kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badataa shareecada xaaraan bay ku tahay sheikhu waxau uhi raximahullah walamaa danna asariyatu waxaa kala jira alsariya iyo assuriya assariya waa ciidanka gaadaha ama ilaalada ah assariya la yidhaahdaa siinku waa kor dhigan yahay ra'duna waa hoos dhigantah yadu waa shidinta assaraaya baa lagu jamciyaa waxaa jira assuriya siinka la godo ra'dana la shado tan kale ra'duma shidna asuriya suriyadu waxa weeye waa addoonta wey yani waxa weye addoonta wey waa nisbatun eh, yani siri cala khayri ilqiyaas ya ama yusaru biha ila suruur in loo nisbaynaayo ama ila siri in loo nisbaynaayo walakin laa tuwaaciduhunna siran halkaasaad siran ku arki doontaa marka waxa weeye labada marka mid walba waa la yusaru biha waa la waa lagu farax geliyaa saasaa suriya loo yii taasi waa baab kale walamaa danna sariyatu markay u maleeyeen ciidankii waxa weeye marka ilaalada ahaa ama gaadaha ahaa ee muslimiinta ah ee cabdulaahi bnu jaxshi hogaaminayey annahum insalimuu min alismi iyagu hadday dembi ka badbaadaan falaa yaxsulu lahum ajrun wax ajari uma sugnaanayo markay sidaa u maleeyeen hee nasala waxaa soo degay ina aladiina aamanuu kuwii rumeeyey waaladiina haajaruu iyo kuwii hijrooday faaraquu awtaanahum wadanadoodii ka faaruqay oo ka tegey liajli illaahi uga tegey wa jaahaduu fii sabiili illahi ilaahay waddadiisana u jihaaday liiclaa'i diinih ugu jihaaday ilaahay diinkiisa inay kor yeelaan oo sarraysiiyaan ulaa'ika yarjuuna raxmat allah kuwaasi waxay rajaynayaan naxariista ilaahay bay rajaynayaan sawaabahu ajarkiisay rajaynayaan yacnii ilaahay oo raxmadiisa ayay rajaynayaan marka raxmad sifada ilaahay ihi waa jirtaa allah inuu u naxariistay rajaynayaan marka aahaarta raxmo ka dhalanaysana raxmo waa la yidhahdaa jannada lafteeda raxmo waa la yidhaahdaa raxmo makhluuqa ah baa jirto aahaaru raxma ah ayaa jirta raxmo ilaahay sifadiisiina waa jirtaa marka hadda wuxuu u fasiray sawaabahu markuu leeyahay yacni marka waxa weeye raxmadii waa ka leexday wuxuu marka ku fasiray yacni marka abaalmarin buu markaysaa u leexday laakiin ahlusunna waljamaca waxay qabaan in ilaahay sifatu raxma loo sugaayo allahna waa naxariistaa naxariistaan la mid ahay naxariista makhluuqaadka keyfkeeda iyo qaabkeedana aynan garanayn naxariista ilaahay aahaarteedana waxaa ka a jannadaa ka mid a waxaa ka a naxariisaha kale allah ku naxariisto ya in allaha khalaqa mi-ata raxma waatuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu abuuray boqol raxmadood buu abuuray ya yacni waxa weeye buu arlada u soo dejiyey yani sagaal iyo sagaashanka kale agtiisay ahaadeen ulaa'ika kuwaas yarjuna waxay rajaynayaan raxmat allahi allah naxariistiisa ay an yarxamahum inuu allah u naxariisto biraxmatih naxariistiisa ugu naxariisto ayay markaa rajaynayaan wallahu allah gafuurun waa dembi dhaaf badan yahay lilmu'miniina mu'miniinta waa u dembi dhaaf badan yahay raxiimun waa u naxariis badan yahay bihim yacni iyagana waa u naxariis badan yahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk